tacaala kulankeena inuu khayr ka dhigo labada daaroodbana xaqa iyo iimaanka iyo sugnaanshaha uu nawaafajiyo qalbigeenna iyo jawaarixdeennana uu macaasidiisa iyo dunuubta ka badbaadiyo sidaan horay u ballan qaaday waxaan ka rabaa inaan ka hadlaa caawa silsilad dhowr habeen socon doonta laga yaabo afar ilaa shan ama lix habeen gaarto oo ku saabsan xuruubu taawiil iyo furuuqda u dhexaysa jihaadka fadligiisa sharciga lagu sheegay ummaddana lagu dhiirigeliyo iyo dagaalka kale ee laga yaabo inuu dhex maro qaybo dadka muslimiinta ah aan dib ka qeexi doona insha allahu tacaala aan ka hadlayaay markii u horreysay waxaan ballan qaaday xilligii kitaabka abu shujaaca ah abaabljihaad aynu maraynay ba waxaan idhi insha allahu tacaala mar baan ka hadli doonaa jihaadka fadliga leh ee sharciga axkaamtiisa looga hadlay iyo dagaalada dadka qaarkii ay jihaad ahaan u galaan ama ay moodaan gaar ahaan kuwa muslimiinta dhex mara mawduuca ka hadalkiisa waxay muhadisu ku caddaan kartaa arrimo ay kamid yihiin in marka koobaadi ilaahay muslimiinta waajib diineed uu kaga dhigay oo faray dad iyaguna isbadbaadiya xaq iyo khayrkana isu garabsado oo isku duubnaada in laga dhigay ilahay nu yihi wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu xarig ilaahay wadajir u qabsadayo isku duubnaan hana kala tegin oo ha qaybsamina ilahay marwii kale u yihi ina haadihi ummatukum ummatan waaxidatan wa ana rabukum facbuduun tani ummaddiinii ummad keliya weeye anigana rabbigii baan ahay rabbigiin baan ahay wada caabuda ummad keliya tihiin oo isku duuban oo laga doonaya un iyo inaad noqotaan marka ilaha yidhi waina haadihi ummatukum ummata waaxida wa ana rabbukum fattaquun iga cabsada rabbigiin baan ahay nabiganuna sala allahu alayh alih wasalam meelo badan ummaddan uu uga digay inay iskhilaafaan kuna dhiirigeliyey inay isku duubnaadaan meelahaasoo ka mid ahayd uu nabigu alayhi salaatu wasalaam ummadda uga digayay khilaafkooda inuu dagaal gaaro uu yihi alaa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin inaad qoorta isjartaan ha gaarina midnimadooda halka looga baahan yahay markuu ka hadlayana uu yihi almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdan waa dhistays wada xoogeynayse midba midda kale meesha duleesha xiraysa maruu yihi dareenka ay wadaagaan inay isdilaan iskabadaaye mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali اljasadi اlwaaxidi ida shtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru اljasadi bilxumaa wasahab maanaa dareenka way wada wadaagaan oo sida jirkaaga xubini markay xanuunsato inta kale xanuunka iyo soo jeedka iyo qandhada ula wadaagto oo qof muslima marka wax soo gaara inta kalena dareenka iyo dhibka uu wada taabtaa waxaa kaloo ka mid a ah xadiidkii xasanka imaamu axmed warinayey uu nabigu kusoo ururiyey u aljamaacatu raxma waalfurqatu cadaabu isku duubnaantuna waa naxariis kala jabka iyo kala qaybsanaantuna waa cadaab arrimahaasi waxay ahayd asaaska dadka muslimkaa laga doonaya mar waliba inay xaqiga khayrkan ay isu kaalmaystaan iyaguna ay wanaagga isugu duubnaadaan qof walbana qofka kale sida nabigu yihi uu nabadgeliyey sala allahu alayhi wasalam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih afkiisa iyo adinkiisa qofkay muslimiintu ka magangalaan galaan wey marna u yihi wlalwa lmuminu man aminahu nnaasu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim dhiiggooda maalkooda qofkay ka nabadgalaan inaan cabsiya waxyeeladiisa ka baqin baa muminka dhabtaa ah la yihahdaa arrintaasi waxay ku muujinaysaa ahamiyaddii iyo dawrkii kaalintii muslimiinta laga doonayay inaynan ahayn inay iyagu intay isqabqabsadaan oo iyagu ay isdagaalaan marka dambe dhiiggoodii iyo maalkoodii iyo cirdigooda ay isbanaystaan oo qolaba qolada kale meel u saarto ula qeylbaxdo inaan tii laga doonaya muslimiintu ta ahayn intaa waad ka garan arrinta labaad ee mawduucanka hadalkiisu uu keenaya wax keenaysa waxaa weeye muslimiintii khilaafkii markii uu batay muddo dheerba in qaybiya kooxa la noqdo kadibna qaabo badan la isugu dhaco ayaa fara badan wayna bilaabatay saynu arki doonana ma dhammaan doonto oo ilaa qiyaami saaca laga gaaro in qaybo muslimiin oo ishaysta oo dhiiggoodana isbannaysanaya ama isdaadinaya maalka iyo hantina kala boobaya oo kala dhacaya baa jiri doona haddaba waa mushkiladii imtixaan oo nabigu yihi ummadayda seefta hadday ka dhex bilaabato albaabkeeda lama xiri doono saynu dib ka sheegi doono insha allahu tacaala saa darteed dadku marar badan waxaa sidaasoo in badan ay khalad ku socdaan inay miisaan iyo miqyaas iyo usuul ay raacaan ay haystaan ay wixii xaq iyo baailkaa ku kala soocaan ama haddayba inta badani khalad iyo baail tahay wax badan dadka la xasuusiyo looga digo in la inay mudan tahayna waa masalo mawduucan in laga hadlay iyadana cad tilmaamaysa muhiimadda uu leehay waxaa saddexadoo tilmaamaysa dagaaladu markii ay bataan dadkuna kooxa iyo ururo ay noqdaan dadku inna waa madax iyo mas-uuliin inna waa minjihii iyo atbaacdii iyo ciidankii daba socday weeye inta madaxee mas-uuliyiinta ah badana og waxa runta ee la isku hayo inta kalena waxay matashaa mudaaharaadka aad taqaanaana in way soo maleegtaay way soo asaastaa in badanna jidka unbay qaylada kaga darmataayo yaa bilaaba iyo xaggee loo socdaa iyo maxaa ka dambeeya midna war uma hayso in badano haddaba waxaa iska jirta atbaacaho wax la ysku hayana aan waru haynin marka qolaba nin baa wax ku akridaa ninba inbuu dhegtaa wax ugu sheegaa dhiiggiisa daatay inuu dahab yahay buu ugu tilmaamaa dhiigga muslimka uu daadiyeyna inaan dameer la baktiyay ka duwanayn buu ugu sifeeyaa marar badan ahwaa iyadoo la ysku hayo ayaa atbaacda diin iyo mabda looga dhigaa saas darteed dadkii inuuba dembi weyn galo waxyaabaha waaweynaan shilmaami doono uu ku tallaabsado isagooba ismoodaya ilaahay inugu dhawaanayo baa dhici karta waayahan dambana badan saa darteed ba iyadana mas'alada in la qeexo oo jihaadkii sharciga ahaa ee fadaa'ilka shariicadu u sheegtay ummaddanna lagu dhiirigeliyey iyo midkan unu xoogay macmilka ah midba qolo meel dhegta wax ugu shugayso inay wax u kala bayaaniyo caddeeya dadku helaanna waa baahi aan harinoo mar waliba taagan sidaas darteed inaha iyo ina kalaba baa ballantii horeen oo waxaan isleeyahay hadda xaalad waxbaa iyo kala degano dadku wax badan bay maqli karaan ama ay fahmi karaan qaliyadda aan ka hadlayaay qof gaara ma khusayso laakiin qof walbay khusaysaa oo innaga inaga mida qoys qoys bay u taabataa qabiil qabiilna waan uga hadlayaa magac ma sheegayo laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo iyaaki acni wasmaci ya jaara anoo adaan kula hadlayaa dariskuna ha maqlo marka waxa la sheegayo waxaan rabaa inaan id idhaahdo haddii nusuus la akriyay iyo xukun sharci oo la taabtay aada yar jiriryacooto ama aada yaraha dhibsato ama aayadihii axaadiid si kuugu dhegdhegaan kolla nusuustu ma qaldane waxbaa kaa qaldan inaad qabadhacyootood yar caroota ma ahane inaad dib isu qabato wixii kaa qaldan saxda weeye diintii islaamnimadu inna qofku nusuusta uu kala xigsado qaybna marka laga hadlaya uu ku farxo qaybna marka magaceeda la sheega uu naxana waa wax xuduudiya dawaabitii sharciga iyo ikhlaaska itibaaca camalka shariicada ka baxsan wey wixii qaldanee si qaldan loo fasira sixitaan buu leeyahy laakiin abwaabta qaarkeed magaceeda iyo sheegitaankeeda inuu ku dhibaaye wax kaa qaldan bay tilmaamaysaa ama qalad in la ogaada uu diidan yahay baa jira ama wax kalaa jira intaadan hoos uga soo dego caawa waxaan ka hadlayaa muqadimaad asaasiyaada horudhaca insha allahu tacaala habeenada dambana tusaalayaal dhowr oon caawa idiin tilmaami doonaa ka hadli doonaa intaan tusaalayaashaa dhex soconnana duruus iyo cibar badan baan arki doonaayo un meelo kala duwan baan yaraha dul istaagi doonaa masalada koowaad aan ka hadlayo waxaa weeye haddaba waxaa looga jeeda xuruubu taawiilka aan ka hadlayo xuruubu taawiilka aan ka hadlayo waxaa weeye waa dagaalka kooxa muslimiina dhex mara waxay noqon karaan dawlad iyo shacab oo qaab gadood iyo kacdoon ama jabhadu yeelan karaa wuxuu noqon karaa dad shacaba dhexdii oo qaab qabaa-il yeelan kara qaab kooxa kooxa yeelan kara qaab ururana yeelan kara wuxuu noqon karaa qaab wax dhex mara dawlado islaamka wada sheeganaya oo midiba in iyo aad uu maamulo oo iyagu isku soo duulay ama meelahay dariska ahaayeen isku maandhaafay waxay noqon kartaa dad aan intaa midna ahayno meel aan madax iyo maamula ka jirin dadkuna shaksi shaksi iyo koox kooxsi kale ay isugu qabsadaan intaasoo dhani waxaa dhici karta oo soo gelaya waxaan ka hadlayo inay wada arkaan qolo waliba isla saxan yihiin oo dagaalka ay galeen ee qoladan kale la dagaalamayaan inay iyagu xaq u leeyihiin dhimashadoodu ay shahaado tahay ay rumaysan yihiin labada dhinacba way dhici kartaa oo midba midka kale xaggiisa u yar tiirinayo isagu inuu daalim yahay oo xaqii uu ka boosdabooday kan kalena inuu isdifaaco ama xaqii uu difaaca uu xaq u leeyahay waxaa dhici karta labada dhinac midkoodna inuu isu arka xaq ku taagan yahay uu tawiil fasiranayo midka kalena uusan sa ahayn arrinta waxaa dhici karta inay dhiig keliya ku koobnaato dhiiggii maal in lagu darana waa dhici karta mararka qaarkood suwarkaasoo dhan baan ula jeedaay ka hadlayaa qaabkaa dadku ay rumaysan yihiin inuu dagaalkan gala xaq inuu leeyahay xaqna waa noqon kartaa saxan haddii sharciga waafaqdo sidii nin gurigiisii iyo cirdigiisii lasoo weeraray baatilna waa noqon karaa oo wax sharcigii khilaafsan oo isagu isla saxan yahay waa noqon karaa oo suwar badan ku yimaada qaarna aan tusaalayaasha ku arki doono insha allahu tacaala waxaan ka hadlayaa dadkaas ay wax la tahay ee ismoodsiiyey ama is yiri ama isagu u fasirtay inuu dagaalkan iyo dhiiggani u bannaan yahay haddii uu qaldan yahay qof cudurdaarlana waan jiri karaa oo qaybo cudurdaar bay yeelan karaan qaybana dadaan cudurdaar lahayn oo dembigoodu aan la labaynayninna way noqon karaan cudurdaar buu yeelan karaayo hadduu dadka ijtihaadkii ahal u yahay oo maqaamkeedii iyo aqoonteedii iyo cilmigeedii uu leeyahayna weji buu yeelan karaa haddaanu wixii garanbaynin garan bahaynin aqoonteedii iyo diin ahaan asal raacitaankeedii uusan meel la saari karinna wuxuu noqdaa waa dadkaan ijtihaadka ahal ku ahayno taawiilkiisa madmuun buu noqdaa saan mar dambe dib ka faahfaahin doona insha allahu tacaala markaan qisaska dhex marayno oo waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala inahaasoo dhani hadalkayga waan ula jeedaa suwarkay doona ha yeeshaan markaan dhexda marayna tusaalayaashana wax badan baan kala tilmaami doonaa dhacdooyinka aan soo qaato wixii cudurdaar ijtihaadka xaq u lahaa iyo waxa culimmadu ay ka yidhaahdeen dadkiisii iyo dadka aan xaqa u lahayne la dafuulay oo waxaynan ahal u ahayn qoorta la galay muta'awil baan ahayna yidhi dimaadii iyo amwaashii dadka culimmaduna wax badan ay ka hadleenna iyana tusaalayow iyo namaadij baan ka hadli doonaa insha allahu tacaala intaasi waa qeexitaanka ku saabsan waxa aan doonayo inaan ka hadlo ama silsiladan aan ka hadlaya ay ay ku saabsan tahay wey masalada labaadi muslimiintu waajibku inay isbadbaadiyaan weeye diineed laakiin ilaahay qada'an wa qadaran wuxuu xukumay inay islayn doonaan oy dhiiggooda wax badan quban doono culimmaduna kutub badan bay ka qoreen oo kutubulfitan la yidhaahdo asaas ahaan sida qaalibka u ahna muslimiintu inay isdagaalaan nooc ta'wiilana kama madhnaado nooc fitanna inta badan lagama waayo sababtoo muslimiintii inunbaa dariiqii xaq ahaa khilaaftay ama way ka wada lexdeenee walaaltinimada isku duubnaantiiyo xaq isgu kaalmayntaha nabigana sala allahu alayh ali wasalam waxaa laga wariyay xadiid thawban mawlaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam inuu yidhi in allaha zawaliya alarda fara'aytu mashaariqaha wa magaaribaha ilaahay dhulkao dhan buu iisoo duubay markaasaan arladan iyo kownka aan ku noolahay barigaadii iyo galbeedkeediiba waa la i tusay oo waan arkay wa ina ummatii sayablugu mulkuha maa zuwiya lii minha ummadaydana intii la i tusay awoodeedii iyo maamulkeeda iyo mulkigeedu wuu gaari doonaa ucطitu kanzayn اlaxmara wاlabyad labadii kayd ee casaa kii casaa iyo kii cadaabaa siiyey oy culummadu labadii quwadood ee xilligaa jiray ee romaanka iyo fariska ee kisra iyo iyo qaysarka la kala dhihi jiray lagu fasiray wa wainii saaltu um rabbii liummatii ummadayda rabbi waxaan u weydiiyey buu yidhi anlaa yuhlikahaa bisanatin caama abaar wada gaarto cirib tirta ilaahay inuusan ummadayda ku sallidin baan weydiistay kow wa anlaa yusalita calayhim caduwa min siwaa anfusihim fayastabiixa baydatahum cadowaan iyaga ahayna ilaahay inuusan ku sallidin oo markaa ukuntoodiia calooshooda bannaysta oo baabi'iya ina rabbii qaala yaa muxammadu rabbigay wuxuu yihi muxammadow inii idaa qadaytu qadaa'an fa inahu laa yurad haddaan wax xukumo lama lama hor istaagi karo wa inii acطaytuka liummatika anlaa uhlikahum bisanatin caama waan kaa aqbalay oo waan kuu ballan qaaday atbaacu muxamadin calayhi الsalaatu wasalaam abaariya gaajo inaynan u dhammaanin taa waa ballanqaad waanlaa usallia calayhim caduwa min siwaa anfusihim yastabiixu baydatahum waxaa kaloon kuu ballan qaaday inaana cadow iyaga ka baxsan intaan ku sallido uusan dhukuntooda banaysanin walaw ijtamaca calayhim man biaqtaarihaa xataa hadday afarta geesee dunida waxaa ku nooli isugu yimaadaan xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacdan wayasbii bacduhum bacdan ilaa iyagu ay isbaabi'iyaan oo isqafaashaan ay maxaabiis iska dhigtaan intaynan dhicin cadow kusoo sallidi maayo laakiin goorta iyagu islaayaan ay isdhiig banaystaan iyagu isqafaashaan ay maxaabiis iska dhigtaan markaa cadow waa kusoo daynayaa way mafhuumka xadiid laakiin intay iyagu isku duuban yihiin ee dhexdooda aanay isdhiig banaysanin cadow kusoo dayn maayo halka xadiidka waxaad ka garatay nabigeena sala allahu alayh ali wasalam waxau rabbigi u ballan qaday xadiidkan imaam muslim baa fi saxiixi ku wariyay inaan cadow caloosheenna banaysan dadkeenna iyo dalkeennana aanu qabsanin intuu dibad inagaga soo duulana aanu inaga adkaanin ilaa inagu gamtaan isugu istaagno oo innagu aan isqabsanno oo qole heble intaasoo maxaabiis ah lagala haray intaana waa ka dilay intaana waa ka qabanay oo la isbaacsado oo la iscayrsaday ilaa ay dhacdo inuusan cadow naga adkaanin laakiin taa markay dhacdo cadowgu innagiina inaan qaybsano fatafshalu aan noqonnay cadowgiina macsiyadeenna darteed laynoogu salliday nasrigii gargaarkaan ilaahay kaga heli lahayn toosnaantana aynu luminay halkaasaad ka garanaysaan haddaba ummaddan muslimiinta ah markay burburtaay kow waa markay iyadu ay mindidii iska aslata way waxaa kaloo nabigan imaam muslim fi صaxiixi uu kaga wariyey xadiid abi hurayra radi allahu canhu ardaa in nabigu yihi wladii nafsii biyadih laa tadhabu اdunya xataa yaأtiya calى الnaasi ywm laa yadri اlqaatilu fima qatl wala lmaqtuulu fima qutil ilaah baan ku dhaartaye adduunyadan ma dhammaan doonto ilaa dadka uu u yimaado waqti qofka wax dilay aanu garanaynin maxaad ku dishay diin ahaan qofkan diinta sharciga kuu baneeyey dhiigiisu muxuu yahay kalan dilayna wax loo dilay oo dembiga ah oo galay uusan garanayn waa un dil kana hala dila kanna dil wey dilkiiyo dhiigguna wuu badan waxaana iman doonta xilli nin walba waxun buu dili wuxuu dilayna ma yaqaan kan la dil waxu u dhintayna ma yaqaan qiila kayfa yakunu dalika ya rasuul allah rasuulkii arrintaasay ku dhici doontaa baa layihi qaala alharju waa dagaal iyo dil badan oo dhici doona alqaatilu wlmaqtuulu fi nnaari labadabana naar bay ku jiraan riwaayo kalaa nabiga la weydiiye o la yihi kii wax dilay la garay kan la dilay maxaa naarta geliyey wuxuu yihi isaga laftiisu ma fadhiyin meel basalna ma jarjaraynin inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi isaga latiisudir buu lahaa ninkan kala horreeya waa lagala horreeyey midna ma yaraysan midnana dadaalkii ma gabin waxaa kaloo nabigana alay salaam ka sugan inuu sheegay ummadiisa baab baa jira fitanka iyo dhiigga ka sokeeya waxaa la weydiiyey rasuulka ilaahi ayuftaxu am yuksar ma la furi doonaa mise waa la jebin markaasuu yihi bal yuksar waa la jebin doonaa albaab haddii la furo waa la xiraa lakin haddii la jebiye ma xirmaaha walidalika xadid kale ku yidhi ummadayda haddii se idaa waqaca sayfu fii ummatii lam yurfac ilaa yawmi alqiyaama hadday seef iyo isdil ka dhex bilowdo weligii wuu soconay ma istaagi doono taakuntaa waxaan kaga gaabsan waa nusuusin badan dadku ay yaqaanaano nabigu uu sii sheegay sal allahu alayh alih wasalam ummaddan inay islayn doonto aakhiro wax badan oo ka dhalan doonana wuxuu yidhi alqaatilu wlmaqtulu fi nnaari adduunyadana wuxuu tilmaamay in cadowga dibadda lagu sallidi doono dalkoodii iyo adduunyadoodabana la qabsan doono markay iyagu isdagaalaan ay isbaabi'iyaan ay qaybi iyo kooxa noqdaan intaa markuu nabigu sheegayay sala allahu alayh alih wasalam xilligii uu joogay isagoo saxaabada dhex jooga bay hal mar ka badan isku sigteen saxaabada dhexdooda inuu dhiigka dhex daato bay isku sigteen aan laba tusaale soo qaato oo nabigu uu taagnaa sal allahu alayh alih wasalam mid waa xadiidkii jaabir imaam bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen diulaankii lagu magacaabay ghazwat lmuraysic ay riwaayaatku u badan yihiin ama ahlu siyar walmaqaazi ay ku tilmaameen ghazwa loo baxay waana meel baa la degay biyo ceel biyo ah laga dhaansanayay laba wiiloona soo dhaamiya la yidhi waa dhaafay wiil wuxuu ahaa reer ansaareed riwaayadka qaarkood waxay dhaheen cumar baa soo dirtay radi allahu canhu a ardaa wiilka kalaan waxaan leeyahay reer muhaajiriin buu ahaa cumar baa soo dirsaday ka kalaan reer ansaareed buu ahaa waa la dhaafay biyihii la dhaansanayana waa la isku qabsaday ninkii reer muhaajiriin ahaa baa kii kala laad ku kiciyey fakasaca rajulu min almuhaajiriin rajula min alansaari markuu ninkii ninkii laaday ee lasla gacan lasla faraha laysla galay habar wacashay tagtay kii reer ansaare wuxuu war ya ansaara war ansaara war ansaara buui kii kalena wuxuu war ya muhaajiriina war muhaajiriina war muhaajiriina habar wacashay tagtay labadii qolaa soo kacay nabigu qayladhaantii buu maqlay habar wacashadii uu soo kacay uu soo istaagay sal l slam markaasu wuxuu yihi ma haada war maxaa dhacay maxaad ka hadlaysaan muxuu yahay markii loo sheegay bu wuxuu yihi dacuuha fa inahaa muntina war isaga iska daaya arrintani arrin qarmuunoo uraysa wey halkan waa saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaana la kala wataa laba taytal iyo magac oo qur-aanku ammaanay ilahay soo qur-aanka muhaajiriin iyo ansaar kuma ammaanin inagu magacyo badan baynu la baxnaa oon kitaab iyo sunno sheegin aayad iyo xadiid ammaantayna aadan soo helaynin laakiin markay muslimiintii dhexdoodii qaybin iyo isuga habarwacasho tagtay labadii magac qaab khaladaa loo adeegsaday markaasuu nebigu wuxuu yihi dacuuha fa inahaa muntina waxani waa qabyaalad magac kastaba ha loo yeelo ama shaati kastaba ha loo xiro halkaa waxaad ka garatay haddii ururo magacyo diiniyada lala baxo isagu habarwacashana ay tagto ma ka fadli badnaan muhaajiriin iyo ansaar labadii magacaha ma ka fadli badnaan markayse isugu habarwacasho urur tagto inay tahay dacuuhaa fa inahaa muntina way uraysaay oo qabyaarad weeye nabigaa taa xukumay sala allahu alayh alih wasalam saas darteed markaan banaankan ugu muranno ama birtaba aan isaga asalo laba urur oo kooxo wadaada ah baynu kala raacsannahay en afka abuurka uga kicinayno waxaan joognaa mawqifkii nabigu yidhi dacuuhaa fa inahaa muntina waa qabyaalad uraysay iska daaya maalintaa markii la kasa loo kala baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagaa dejiyey waa halkii qisadii dheereed ee cabdillahi bni ubay uu yidhi halayn rajacnaa ila lmadinati iyo aakhirkeeda ahayd dhacdada labaad waxay ahayd dhaco imaam bukhaari min xadiidi caaisha ka wariye wey qisatu lifki wey waa isla ghaswadaa markii laga soo noqday dhacdooyinkii dhacay wixii ka dhashay wey qisatu lifki baa nabigu istaagay sala allahu alayh wasalam masaajidku ka istaagay masaajidkii baa la fadhiyaa meesha la fadhiya waa masaajid waxa hadlayana waa nabiga sala allahu alayh alih wasalam markaasuu wuxuu yihi ya macshara almuslimiin wardadayaw muslimiinta ah man yacdilunii fii rajulin qad balaganii adaahu fii ahli war yaa wax iga qabta buu yihi nin dhibkiisu aniga uu soo soo gaaray reerkayga iyo gurigayga u ka nabadgeli waayo yaa ixiga qabta markaasaa waxaan muxuuna yihi wallahi maa calimtu calaa ahli ilaa khayra reerkayga khayrun baan ku ogaa nin bayna ku tuhmeen oy sheegeen aan khayr ku ogahay weligiina gurigayga aan imanin anoon la soconin dadku ninku nabiga ma magacaabin laakiin waa la wada garanaya ninka waa la fahmaya oo dhacdadani mudday soo jiitamaysa biliya ka badana welina qur-aanka kala fasliyo xukumay ma soo degin ninku reer buu ka dhashay xamiyada reerka iyo xigtaduna wax dhib badan weeye mujtamaca qabaliga ee soomaalida oo kaleeto ee carab ahaan jirtay nin baa istaagay sacd ibni mucaad la yidhaahdo radi allahu canhu ardaa waa ninkii nabigu yihi ihtaza alcarshu limawti sacd bni mucaadin markuu geeridiisa carshigaa gelgeshay waa ninka nabigu uu ku yihi lamanadiiru sacdin fi ljanati khayru min addunya wamaa fiiha fasaleetiga sacd ibni mucaad jannada ilaahay ku siin doonaa addunyada waxeedaba ka khayr badan baa istaagay u reerka aan ka dhashay ee reer aws an yahayna ii sheeg jaraya manqas baan kaga goynaya hadduu walaalaha iyaga reer khasraj yahayna amarna sii qoortan kasoo jaraynaa ninku waa reer khasraj lafta uu sacad bn mucaad ka dhashay aws maaha waana la isla garanayaa haddii uu yahay walaalahayana qortaanu ka jaraynanaa nin reer khasraja istaagay marka oo isnaga odaygii reerka ah raggii saxaabada khayrka badnaa ee bedel iyo goobaha istaagayna ahaa sacd ibnu cubaada la yidhaahdo sacd ibnu cubaada maalinkii beder dagaalka la gelayay ee nabigu saxaabada ashiiru calaya ayuha nnaas uu yidhi ninkii istaagay buu ahaa kaanaka tacnina ya rasuul alla annaga reer ansaaro hadalku noo dhacayaabaan u malayn yidhi markaasuu nabigu yihi nacam wuxuu rasuulka ilaahi aamanaa bika wasadaqnaaka waan ku rumaynay watabacnaaka waanu ku raacnay ilaah baan ku dhaartay ee haddaad ilaa barkulkimaad aadana tirahda waa aadaynaa haddaad tiraada badda isku gurana waa isku guraynaa ee soco dagaalan fa maaka muqatiluna muqaatiluuna mawqifka nabigu aada ugu farxay ninkii lahaa wey radia allahu canhu ardaa laakiin maanta waxoogay way ka sibiqday ahlulkhayrku nambiyada mooyeen aadaamuhu macsuum maaha inta kale ninkii baa istaago wuxuu yihi ficilaa yar qaaday ninka loo socdana waa nin odayaasha reer khasraj kamida waa cabdillahi bn ubay bn abi salul wey wuxuu yihi kadabtala amru llahi ilah baan ku dhaartay ee sacd ibnu mucaado been baad sheegaysaa beentaa way yihi laa taqd taqtuluhu walaa taqdiru calaa qatlih ma dili ma dilaysid buui kumana dhacayo inaad disho kuma dhici kartid bu i car haddaad nin raga tahay kaana min rahtika ma axbabta an yuktala hadduu jifadaada yahay in la dilo maadan ogolaateen hadduu adiga jifahaan kuusii xigo raaskaaga yahay waad og raaskaaga inu samayn baad og tahay hala dilo maadan yeesheen nin baa istaagay dhinacii kala usayd ibnu xudayr la yihahdo ninka labaad ee sacd ibnu mucaad labeeye aha markaasuu wuxuu yihi kadabta lacamrullahi adaa been sheegaya bu i wallahi lanaqtulanahu waan dililaagu fa inaka munaafiqun tujaadilu can lmunaafiqiin munaafiq munaafiqiinta difaacaa tahay oo nabigu hortiisa waxay xaga dhacayeen awow caaisha waxay tihi fahaara alxayaani alawsu walkhasraju xataa hamu an yaktatiluu labadii qolaa kacay ninba qoladiisii baa la safatay oo waxay qarka u saarmeen inay birta iska aslaan meesha xaggee la joogaa masjidkii nabigaa la joogaa sal alayh wasalam laakiin xarigu mar yar hadduu fakado nabig ala sala alay slam u istaagay marka mimbarku ku nabigu taagnaa falam yazal yukafiduhum xataa sakatuu wasakat wuu dejiyey dejiyey dejiyey ilaa ay aamuseen isna wuu aamusay nabigu sal alah alay wasalam maalintaana masaajidka nabiga gudihiisaa la isku sigtay baashu wax yar hadday sibqato shaydaanku waxaa weeye ina shaydaana yanzaqu baynahum weyo wuu ka faaidaysanaya halkii waa kicin gaaray laakiin bifadl illaahi subxaanahu wa tacaala waa dejiyey nabiguna alayh slam dadkii aada buu la hadlay iyagana nabiga hadalkiisa way maqli jireen sala allahu alayh ali wasalam kuwaasi labadaa dhacda waxay ahaayeen mararka la iskuba sigtay nabigoo nool sala allahu alayh wasalam oo weliba goobjoog ahoo taagan kadib buu intaa nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ka hadlay dagaalo badan buu magacaabay ama tilmaamay oo muslimiinta dhex mari doona dhacayna oo muslimiintii dhex maray dagaalada uu tilmaamay baan dhowr tusaale ka soo qaadi tusaalaha koobaad alkhaliifatu raashid cuثmaan ibn cafaan radia allahu canhu ardaa wuxuu tilmaamay inay muslimiintu dili doonaan iyagoo dhiiggiisu inuu u banaan yahay ta'wiishanaya oo leh wax daliilinaya oo leh cuثmaan dhiiggiisu waa noo xalaal cuثmaan ibn cafaan radi allahu canhu ardaahu cashara almubashariin biljana ku jira waana ninka nabigu yihi alayh salaatu wasalaam isagoo meel beera ah jooga buu boodyaha banaystay albaabkaa lasoo garaacay wa ayaa la yihi waa abubakar soo daayuu yihi boodiisa u banaanayd waa lasoo garaacay wa aya waa cumar soo daaye boodii waa u banaanayd waa lasoo garaacay wa aya waa cismaan boodihuu datay maxaa la yidhi waa sidee cumar iyo abubakar kama adan dadani wuxuu yidhi alaa astaxii minman tastaxii minhu lmalaaika ninka malaaigtu ay ka xishooto miyaana ka xishoonayn waa cuhmaan radia allahu canhu arda waa ninka laba gabdhoodoo nabiga guursaday oo ka dhinteen nabigoo nool oo nabigu i low kaanat lanaa haalia gabar saddexaad haddaan hayna waa kuugu dari lahayd waa ninka madiina intii biyo la-aan ka dhacday biyo macan hal ceel baa jiray oo biru ruma la yihahdo oo yuhuuday lahayd bay biyihii muslimiinta ku dhibeen nabigu wuxuu yidhi waryaa ceelkaa biyaha intuu soo gado muslimiinta u dhexaysiiyo ka xayiranin jannana usugnaatay cumaan baa yidhi ana wuu gaday muslimiintu waqaf kaga dhigay aswatu tabuuk waa ninkii intuu ciidanka iyadoo abaar lagu jiro adag safar dheerna loo socdo intuu xoolihii iyo ciidankii iyo dhaqaalo badan ku bixiyey oo nabigu i ma dara cumaan ma facala bacd alyawm wax kasta uu sameeya maanta in yaroo xigtile soo gaadhsiin maysa cumaan cumaan ibn cafaan radi allahu canhu oo sidaa ahaa niman baa diin u daliishaday inay dilaan ay dhiiggiisa banaystaan taasoo nabigu ka hadlay sal l slam xadidka caaisha wuxuu yidhi waxay tihi nabigu alay slam qaala licumaana xadiid cثmaan bu wuxuu ku uri inwallaa inwallaaka allahu hada mra yawma haddii madaxda iyo khilaafada muslimiinta ilaahay maalin kuu dhiibo faaraadaka almunaafiquuna an taklaca qamiisak oy munaafiqiintu kaa doonaan oo kaa dalbadaan qamiiskan qamasaka allahu qamiiskaa iyo mas-uuliyaddaa ilaahay kuu dhiibe kuu xiray inaad siibto falaa taklacu iska siibna yeeli nabigu saddex jeer buu hadalkaa ku yidhi caaisha waxaa la yihi radi allahu canha ardaaha markii cismaan la dilay kadib bay sheegtay oo maalinkii cismaan la xareereynayay maxaa u sheegi weyday markaase waxay tihi unsiituhu waan halmaamay madaxaygu ka baxay waxaa kaloo caaisha laga wariyey radi allahu canha ardaaha waxaa la aisha ka abu muusa alashcari radi allahu canhu ardaahu maalinkaa beerta u cumaan ugu soo galay abubakar markuu soo galay wuxuu yihi idan lahu wabashirhu biljana u fasaxa soo galo jannada uu bishaaray abu muusa waardi albaabka ka aha cumarna sidoo kale uu yihi markii cumaan weyelayay nabigu wuxuu yihi idan lahu wabashirhu biljannati calaa balwa tusiibu imtixaan iyo eh, fitan baana ku dhici doona imtixaan iyo fitan baana ku dhici doona caaisha radi allahu canha waxaa kaloo xadiid ku warisay nabigu alay slam markuu xanuunsanaa sakamalaadka xanuunku u dhiman doona maali wuxuu yihi wad wadidtu an naba cindii bacdu asxaabi waan jeclaan lahaa asxaabtaydii qaar hadday ila joogaan markaasaa waxaan niri bay tii alaa nadcuu laka abaa bakrin abubakr ma kugu yeernaa markaasu wuxuu igu aamusay inuusan rabin bay garteen markaase waxay dhaheen cumar ma kuugu yeernaa markaasuu aamusay markaasay garteen inuusan cumarna rabin markaase waxay dhaheen cuhmaan ma kuugu yeernaa markaasuu yihi nacam haa asxaabtayda qaar hadday la joogi lahayn cusmaan buu la jeeday markuu u yimid nabiga calayhi salaam dadkii kale nabigu wuxuu ka dalbaday inay ka baxaan isagii cusmaan cumaan keliya isku saaray cumaan radi allahu canhu wa nabigaa la hadlayay caaishana waxay tihi meel baan ka fiirinay hadalka ma maqlayn anigu laakiin waan fiirinaya nabigu waa la hadlay cusmaanna wejigiisa wuu bedelmay murugo iyo tiiraan iyo naxdin buu la bedelmay taabiciga ka warinayay baa wuxuu ii sheegay wuxuu sheegay oo qays la yihahdo abu sahla mawla cumaan baa ii sheegay buu yihi cumaan ibn cafaan maalinkii yawmu daari ee la hareereeyey ee la dili doono bu wuxuu yihi bu i ina rasuul allahi cahida ilaya cahdan rasuulka ilahi arrin bay ula ballamay arrinna wuu ii sheegay faana saairun ilayhi tii u sheegay baa taagano sidii u ii sheegay baan noqon rabaa markaa saxaabadu waxay ku fasiri jireen maalintaasi maalinkaa nabigu uu la joogay wejigiisu bedelmayey in nabigu usii sheegay calayh salaatu wasalaam in la dili doono oo u dhiman doono xudayfa radi allahu canhu marka la weydiiyeyna wuxuu sheegay baabka la jebin doono inuu isaga yahay riwayad qaarkoodna cumar inuu yahay bay ku fasireen haddaba maktalu cumaan radi allahu canhu ardaahu dad muslimiin ahoo tukanaya diin baan u gargaaraynaa leh baa khaliifat raashid dhiiggiisa banaystay marka xarbu tawiil iyo kitaalu tawiil baa dhiigga cumaan lagu banaystay oo lagu daadiyey radi allahu canhu ardaa haddaba dagaalka tawiilkii dhibka uu geysan karo taa nabigu waa tilmaamay mid labaadna waa tilmaamay ywm jamalna wuu tilmaamay nabig ala sla uu sheegay oo qays bn abi xaazim baa caaisha ka wadiy radi allahu canha ardaaha wuxuu yihi markay waa la soo xajiyey cumaan baa la dilay khilaafadiina cali baa bayca lala galay radia allahu canhu wa ardaa cali madiine wuu ka wareegay oo kuufa ciraaq buu degay waa sheekadii mudday socotay mucaawiya reer shaamna baycadii inay galaan way diideen ilaa qatalata cuhmaan loo keeno xaj baa la aaday xajka marka laga soo noqday baadaday caaisha radi allahu canha wa iyo zubayr ibn lcawaam iyo talxata bn cubaydillaahi ay ku jiraan baa waxay soo aadeen ciraaq iyo cali xaggiisa bal arrimahaas cali inay kala hadlaan dad badanna waa soo raacay dadkuna de muslimiinta xilligaa hubka la haystay qof kasoo socda waa hubaysnaayo ama fallaadhiisa waa watay ama warankiisuu watay ama seeftiisuu watay markii lasbaxay ariiqii madiina laguma bixin ee ariiqii raabid mara oo juxfa dhinaceedaa loo baxay ilan ciraaq baa loo socdaay caaisha waxay soo martay meel la yidhaahdaa xawa habeenkii markii la degay ay un ku ciday wa wa wa wa wa wahba ay ku yiri caaisha radi allahu canha wa waxay tiri war xaggee baan joogaa war meeshan aydu nagu ciyaysaa waa xaggee markaasaa waxaa la yidhi xawa baa joognaa aydu nagu ciyaysaa markaas waxay tihi maa adunnuni ilaa raajica waxaan u malaynayaa bay tihi inaan noqosho waxaan ahayn ayna ii furayn ina rasuula llahi sala allahu alayh wasalama qaala lana nabigaa nagu yidhi annagoo ummahaat lmu'miniin oo kooxa ayatukuna tanbaxu calayha kilaabu lhawa talow waa midee midiina ay ayda hawab ku ciyi doonto ani keligay baan ummahaat lmuminiin meesha ka socday tiri marka meel aan sii socdo ima laha zubayr iyo dad lamida ah wuxuu ku jiray maxaa ku celinaya ilahay waxaa laga yaabaa muddaa muslimiinta is haysata inuu kugu heshiisiiyaa laga yaabaa haddaba socodkaa xaw-ab la maray ee dagaalka jamal ka dhalan doona kow nabigu waa tilmaamay inay caaisho tahayna si gaar uu tilmaami doonaa ibn cabaas radi allahu canha ardaaha xadiidkaa hore imaam axmed ibn xibaan ayaa wariyayo sheekh naasirna silsila saxiixu ku sheegay xadiidka labaad ee tilmaamay ibn cabaas wey radi allahu anha anhuma ardaahuma oo imaam bazaar iyo ayrkiibaa wariya waa xadiid saxiix qaar culimadu waxay yihahdeen calaa shari bukhaari xadiidka ibn cabaas wuxuu leeyahay nabigu haweentii haweenkiisao xaasaskiisii umahaatulmuminiinku ku yidhi layta shicrii ayatkuna saaxibu ljamali اdbabi takruju fayanbuxuhaa kilaabu lxawabi yuqtalu can yamiiniha wa can yasaariha qatla kaiir uma tanjuu bacda bacdamaa kaadat wuxuu yihi talo waa midee middiina awrka cas fuuli doonta ee ayda xaw ay ku ciyi doonto ee midigteeda iyo dad badan lagu layn doono iyadana ay dhiman iyadoo dhiman gaartay badbaadi doonta talo waa tee waa caaisha radi allahu canha ardaha waxaa caddaynaya xadiidka abi raafic imaam axmed fi musnadii uu ku wariyey xaabn xajar wax sanadkiisu waa xasan uu leeyahay baa nabigu maalin buu cali u yeedhay radi allahu canhu ardaa markaasu wuxuu yihi caliyow inahu sayakunu baynaka wa bayna caaishata amrun adiga caaisha arrin baa idinkala qabsan doonta cali baa wuxuu yihi fa ashqaahum ya rasuul allah ma ummadaadii kan ugu ayaan daran baan ahay marka aniga umulmuminiina caaisha aniga qoortaan isla geli doono nabigu wuxuu yihi laa maya walaakin idaa kaana dalika taasi hadday dhacdo fardudha ilaa ma'manihaa si tartiiba gudigeeda ugu soo celi waana sida cali u yeelay radi allahu canhu ardaha jamalkan uu jabal aladbab yirina waa yawm ljamal maalintii awrka tala baxday wey waad qisada jabalka akridaay dalxana durbo waa la dilay zubayrna goobtii wuu kasoo baxay oo meel dambe oo beeraa lagu dilay cayshana hareeraheedaa dagaalku aad uga dhacay ilaa awrkeedii intaasoo fallaarood iyo waran ay ku dhaceen iyadii dhibatay si loo lahaa iyadoo nabad qabtun baa la arkay walidaliku nabigu yui uma tanju bacda maa kaadad iyadoo dhibasho ku sigatay in la dilay badbaadi doontaa abi xabin ibn abi aswad isna wuxuu yidhi shahidtu caliya wazubayra yawm ljamal dagaalku intuusan dhicin cali baa wuxuu dalbaday zubayr iyo alxa inuu la kulmo maalinkaasaan fadhiyey bui markuu labahooda la kulmayay zubayr iyo alxaan la joogo cali baan la joogay lamaa rajaca zubayru calaa daabatihi yashuqu sufuuf markii uu cali la soo kulmay buu soo noqday orod buu ciidankiisi ku dhex maray zubayr orodkuu ku dhex maray wuxuu u socdaa ilaa madiine inuu hiigsadu rabaa wayse soo arkeen cali oo waxbaa loo sheegay la xasuusiyey u halmaansanaa markaasaa cabdillahi bin zubayr baa aabihii intu dhab siiyey wuxuu yihi maalaka maxaa kugu dhacay ag xagee ordaysaa wuxuu yihi qaala dakara lii caliyun xadiian samictuhu min rasuuli llahi sala allahu alay wasalam cali wuxuu xasuusiyey xadiid aan nabiga ka maqlay yaqulu wuxuu lahaa uri nabigu zubayr buu ku yihi latuqaatilanahu wa anta aalimun lahu zubayrow cali baad la dagaalami doontaa adoo ka gardaran taas i xasuusiye bu nabig yuri sal la alay marka ma dagaalamayo dagaalka ma gelayo cabdullahi ba wuxu uhi walilqitaali ji'ta ooda marka hore ma dagaal ba utimid meesha kadib uu ka baxay meel beera isagoo jooga nin baa arko yihi ninkii ciidanka soo abaabulay baa hasaasa usoo dhuumani halkii baa lagu dilay radia allahu canhu ardaa nabigu haddaba dagaalkaas wuu sheegay oo latuqatilanahu wa anta daalimun lahu yii calina wuxuu yihi caaisha gurigeeda kusoo celi caaishana wuxuu ku tilmaamay haw amna eydaa kugu cidi doonta awrkaana waad saaraan doontaa dad badan baa hareeraha ku dhammaan adna waad sigan doontaa laakiin waad badbaadi doontaa intaa hadduu sheegay nabig ala slam dagaalkii jamal dhacayna horay buu usii tilmaamay oo qisada jamal haddaad akridaan jamalkii caaisho hareerihiisa bay aada uga dhacday waxaa kaloo uu sii tilmaamay nabig ala slam muslimiintu inay ta'wiil isku layn doonaan dagaalkaana intaa dadkaa dhammaaday ta'wiil baa laayay oo qolo waliba waxay islahaayeen in badan oo kamida xaq baad ku dagaalamaysaa dhiiggaa badinina waa daatay nabiguna labada qolo cidda gar daran waa xukumay sal allahu alayh alih wasalam dagaalka labaad ee nabigu saddexaad uu tilmaamay wuxuu ahaa dagaalkii sifiin ee ciidankii cali hogaaminaya radia allahu canhu waardaahu iyo mucaawiyat bn abi sufyaan dhex maray anagu ase xadidka abi saciid alkhudri ee bukhaari iyo kayrkii wariyeen waa kii uu yihi abu saciid markii masjidka nabiga la dhisayay saaca salam hijrada bilowgeedii wey sana alula min alhijra markuu nabigu maalmo joogay madiine masaajkiisa la dhisayay annagu hal hal dhagax baan qaadaynay camaar ibnu yaasirna labalabu qaadayn in xoog badan buu ahaa nabigaa soo maray sala allahu alayh wasalam markaasuu madaxiisa boor badan oo saaraa buu ka daadiyey oo gacanta kaga daadiyey sala allahu alayh ali wasalam markaasu wuxuu ku yihi wayxa camaarun taqtuluhu lfi'atu lbaagiya camaarun yadcuuhum ila allahi wa yadcuunahu ila annaari camaar ma ayaan badnid bu ku yihi waxaad diri doonta koox muslimiintoo yar gadooday khilaafadiiyo maamulkiina ka madax adaygtay oo la dagaalantay isagu urdiinta usoo noqdo ilaahay ateeca buu leeyahay iyaguna ariiq mukhaalafo oo naaray ugu yeedhayaan camaar baa marka wuxuu acuudu billahi min alfitan ilahay baan fitan ka magan galayaa nabigu hortiisuu ka yiri calayh salaatu wasalaam nabiguna dagaalkaa waa fitan ma dhihin fitan ma aha ma dhihin haddaba halkaas nabigu wuxuu camaar waxaa lagu dilay yawmu sifiin baa la dilay ciidankii dilay waxaa ahaa ciidankii mucaawiyata bn abi sufyaan iyo camr bn lcaas radia allahu canhu ay kamid ahaayeen amaa mucaawiya waa ninkuu nabigu yihi allahuma hdihi wahdi bihi ilaahu isna hanuuni dadkana ku hanuuni camr bn camr bn alcaasna waa ninkii nabigu uu yihi isaga iyo hishaam bn alcaas laba walaalaa weeye ibna alcaasi fi ljana hishaam iyo camar ba labadaa walaalaha jannaday gelayaan raggii sidaas ahaa marka camaar camr bn caas baa u yimid oo yihi mucaawiya waynu ku jiraa wuxuu yihi maxaa dhacay wuxuu yihi ninkii camaar ahaa ciidankeenaa dilay nabiguna wuxuu yihi wayxa camaaru taktuluhu fiatu baaqiya innagaa fia baaqiya mucaawiya wuxuu yihi anagu maanaan dilin ninkii dagaalka keenay baa dilay ninkii dagaalka keenay baa dilay tawiilkiisa uma aragtid ninkii keenay baa dilay bay arrintii ku dhamaatay waxaa kaloo xadiidka abi saciid alkhudri oo muslim ka wariy riwaayo ah isagoo leh akbaranii man huwa khayru mini qof iga khayr badan baa ii sheegay ana rasuula lahi sal sl qaala licamaarin waa khandaq yawm maalin kala wey markii godka la qodayey yawm waa sana alkhaamisa marka la joogayna nabigu intuu madaxiisa tirtiray bu wuxuu yihi bu'sa bnu sumaya ibnu sumaya ayaan darana taqtuluka fiatun baaqiya meeshii gaal jihaadki aad ku dhiman lahayd meela meeshaa jihaadkiga gaalka lagu dhimanaya aan ahayn oo shahiidulmacraka aan ahayn bay dad muslimiin oo buqaada ku dili doona waa u nabigu alayh isalaatu salaam arrintaas wuxuu tilmaamay erayadu u cabire iyo buuse iyo arrin sidii jihaadkii iyo bakin bakin aan loogu farxin wey waxaa kaloo nabigu sii tilmaamay sal allahu alah ali wasalam heshiiskii mucaawiya xasan ibni cali dhex maray sanadkii hijirada ko iyo afartanaad oo waa kii xadiidka abi bakra ee saxiixeyn bukhaari wariyey lahaa ina bni hada sayidun walacala allaha an yuslixa bihi bayna fiatayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkaygani wiil fiicanoo sayd oo madaxa weeye waxaana laga yaabaa ilahay inuu ku heshiisiiye laba umadood oo muslimiinoo badan oo fara badanoo waaweyn oo laba jeesh iyo ciidano waaweyn oo muslimiin oo dagaal isugu timid baa ilahay ku heshiisiinayaan marka muslimiintu inay dagaalamayaan oo laba loo kala baxayo ciidamo waaweyn laysu urursanayo ilahayna isaga ku heshiisiin doona waa tilmaamay wuxuu kaloo nabigu sii sheegay maqtalu xusein ibn ali radi ala an karbala in lagu dili doono halkaa karbala in lagu dili doono oo anas ibn malik iyo sacali ibn abi aalib iyo axaadiid laga wariyo majmuucooda waa xadiid xasan ah axaada duruqdooda dacfiba ha ku jireen waan kusiin doonaa insha allahu taala ba wuxuu yihi ista'dana maliku lqatri rabbah malagii roobka baa rabbi idan weydiistay an yazuura nabiya sal sl nabi maxamed inuu soo salaamo ilahayna waa u idnay maalin umu salamo gurigeeda uu joogo bay kusoo beegantay ziyaaradii umu salamoo ba albaabka taagan nabiguna nin la fadhiyo baa xusein ibn cali oo ordayaa soo galay fajacala yatawahabu calaa dahri nabi sal slam wanabiyu yatalaamuhu wayuqabilu nabigu dhabarka kaga boodbooday nabiguna waa dhudhunkaday malagiiba wuxuu ku yihi tuxibu ma jecesha ma jeceshahay miya markaasuu nabigu yihi ha waan jecla wuxuu ku yihi ama amaa ina ummataka sataktulu waxaad ogaataa ummadaadaa dili doonta wiilkaas in shita araytuka almakaan aladi yuqtalu fiih haddaa rabtana meesha lagu dilayo waan kutusi karaa nabig wuxuu yihi nacam ha itus malagii waxbuu laacay oo ciid buu soo qaaday meesha lagu dili doono markaasuu tusay ciiddii yar casiim baa ku jiray bay leeyihiin umu salama ciiddii qaadatay maradeeda ay ku shubatay haabit oo xadiidkii ka warinaya anas haabit ibn asad ilbunaani baa wuxuu leeyahay kunaa naqulu inahaa karbala meesha karbala la yihahdaa dhihi jiray cali bn abi aalibna wuxuu yihi nabigaan usoo galay maalin sal slam isagoo labadiisa indhoodii ilina ay ka qubanayso sala allahu alayh alih wasalam markaas waxaa nabiy allahu akdabaka axadun rasuulka ilaahay ma qof baa kaa careeyey maa shaanu caynaaka caynayka tafiidaani labada indhood ka daadanaysa maxay tahay markaas wuxuu yidhi maya hadda waxaa iga tageen malag jibriil baa iga tegay wuxuuna ii sheegay ana alxusayna yuqtalu bishai furaati xusein webiga furaat ee karbala ay ku taalla agtiisa lagu dili doono meel qalkiisaa buu ii sheegay u dhow wuxuuna i yidhi hal laka ilaa an shamika min turbati ciiddiisii ma kusoo ursiiyaa buu yiri bui markaasaan i nacam haa markaasuu ciid soo qaaday oo isiiyey ilintayda markaa ohintii baan isku xajin waayey buu yii bu nabigu sal slam caaisha umu salama waxaa kaloo isla qisadaa warinayaan midkood nabiga wuxuu middood ku yidhi laqad dakala calaya albayta malakun lam yadkul calaya qablaha malak waxaa iisoo gelay weligaan iisoo gelin markaasu wuxuu yihi nabnaka haadaa xusayn maqtuulu wiilkaaga xusein waa la geli doonaa wain shita araytuka min turbat lardi alatii yuktalu biha haddaa ciidda lagu tubidiri doonaan kutusaya ciid cas buu usoo bixiyey xadiiskan duruqdiisa sheekh naasir silsila saxiixa kun hal boqol toddobaatan iyo ko wuxuu leeyahay duruqdiisa marka la isu geeyo xadiid sugan oo asaxay wey halka inta waxaad ka ogaatay aan kaga baxo tusaalayaasha nabigu muslimiinta inay islayn doonaan iyo dagaalada dhici doona uu kaga hadlay maktal xusein tusaalayaasha namuudajka tusaale horeeyan soo qaadan doona uu kamid noqon doonaa iyo qaabkii loo dilay iyo dadkii dilay waxay daliishanayeen baan tusaale usoo qaadi doonaa insha allahu tacaala tusaalayaasha hore kaga baxo waxaan rabaa inaan tilmaamo masalo kale oo ah wax kastoo qofku taawiil uu samaysto ama ay qof muslim ay isku dhacaan qofka muslimkaa asalka shariicadeenna culimmadu ay ku tiriyeen macluum min addiini bidaruura inuu dhiiggiisu macsuum yahay wey da waxaan rabaa inaan tilmaamo inaynan habbooneyn inuu qofku si fudud ama eray wadaad ku yidhi ama waali baa ii amray iyo amiir baa i yidhi ama shubha iyo waxaan caddayn qof musiba dhiiggii in lagu daadiyaay dembiga ay shariicadeenna ku leedahay si uusan qofku ugu fududaanin waxaan wax lagu fududaada ahayn unan u sahlanin waxaan wax sahlan ahayn wax walibana wuxuu ka fiirsi mudan yahay intu hadba khatar iyo culays leeh waxa fudud iyo waxa culus fiirsigoodu kala mudan waxaan rabaa ma soo koobi karo labaatan daliil oo sunnada nabiga u badan sala allahu alayh wasalam un intiqaa iyo waxooga iyo xulla kusoo sameeyey inaan dhagihiina maqashiino maqashiiyo iyo inta eraygu gaa eegaygu gaaraba ilahi subxana wa taala kitaabkiisa wuxuu ku yihi waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacana waacadda lahu cadaaba cadiima marka hore wuxuu hore kusoo yihi ilaahay qof muslima qalad inuu ku qaldamo oy kama kagaba dhacda maahane si kale inuu muslim kale iyo mumin kale u dira maba haboonaba wax banaan oo furanba ma aha wamaa kaana limuminin an yaqtula mumina ilaa khataan inayba xabad haba uusan ugu talagelinaya kaga fakata maahane inuu ula kas u dilo kumaba jirta meesha haddiise ay dhacdo qofkii qof mumina kas u dilaay abaalka uu ilaahay agtiisa mudan yahay jahannamo wey kow laba jahannamo khaalidan fiiha wuu ku waari ama wakti dheer buu ku jiri saddex ilaahayna waa u caroodoo caro ilaahay buu la noqon lacnadna way murtaa ilahay naxariistiisuu ka fogeeno waa lacnadayaa cadaab weynna waa u diyaariy arrintaasi waa arrin mudan qofka muslimkiihi halkaad janno ka doonaysay ood shahaado ka raadinaysay ama inaad ajir ilaahay kaga doonto qof muslima oo macsuum ah dhiiggiisa inaad daadiso adugu jannaad doonaysay laakiin jazihii jahannamu noqday adugu rido ilaahay baa doonaysay laakiin jazuhu waa qadiba allahu calayhi buu noqday adugu naxariis baa daydayaysay laakiin jazuhu walaacanahu buu noqday adugu darajaad jannaad raadinaysay cadaaban cadiiman bay noqotay intaasoo waciid iyo adagoo isdaba taalaay qofku si shubha ah iyo isagoon meel laba sharci uga tiirinaynin daliiluu qofka dhiiggiisu ku banaanaadayna uusan u caddayn ama isagu ahalba aanu u ahayn inuu xataa ijtihaadahu ta'awulaayey inaynan sahlanayn in dimaada iyo dhiigga qofka muslimka ah lagu sahladaayey waxaan filayaa aayaddaasi waayo iyo waxgarad iyo cibro ugu filan qofka muslimka ah waxaa imaamu bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu wa ardaahu in nabigeena uu yihi ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dembigoodu wax halaago iska ilaaliya toddobaha lagu halaagsamaa toddobadaa lagu halaagsamay iska ilaaliya midda koowaad nabigu wuxuu yihi ashirku billahi ilah ilaah kale inaad la caabudo ta labaadna wuxuu yihi sixru sixr waxaa number saddex la geliyey wa qatlu nafsi alatii xarama allahu ila bilxaq naf in la dilo in la dilo ay xaq aynan ahayn oon sharci cadi banaynin halka waxaad ka garatay haddii adugu najaat iyo liibaan aad ka raadiso qof muslim oo dhiiggiisu macsuum yahay inaad disho oo diinta iyo sharciga meelay daliil iyo xujo aada uga haysa aanay jirin halkaad janno raadinayso inaad halaagsantay baad halkaa ka garan oo qofku uu halaag doontay qofka kuugu yeerayna uu halaag kuugu yeeray qofka kugu dhiirigeliyeyna waxa lagu halaagsamo uu kugu dhiirigeliyey baad halkaa ka garatay waana iska hubsataay qofkan markaad dhiiggiisa daadinayso ilaa bilxaqidii sharcigu wuu faahfaahiyo wuu qeexaye ma tahay mise maaha waa inayna soo mari doontaa waxaa kaloo imaamu muslim fii saxiixii uu ku wariyey xadiidka saddexaad inuu nabigu xadiid dheer ku yidhi waana khudbadii xajat lwadaac isagoo taagan uu yidhi kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirduhu qof kastoo muslimihi qofka kale muslimkaa waa ka xaraam inuu ku xadgudbo dhiiggiisu waa ka xaraam maalkiisu waa ka xaraam cerdigiisa iyo sharaftiisa inuu meel kaga dhaco durana waa ka xaraam arrintaasna waxay kuu tilmaamaysaa asalku qofka muslimka ah dhiiggiisu inuu xaraam yahay in la daadiyana aynan banaanayn waxaa kaloo isla qisada ibn cabaas markuu warinayay oo bukhaariy muslim soo saareen yawm muminan inuu nabigu yihi ina dimaaءakum wa amwaalakum xaraamu calaykum ka xurmati yawmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada dhiiggiina iyo maalkiinu xaaraam buu idinka yahay inaad isku xadgudubtaan sida beledka aad joogtaan ee maka iyo bisha aad joogtaan ee dilxija iyo maalinta ad joogtaana yawm xaji akbar xurumaad isdulfuula ay u yihiin baa dhiiggii iyo maalka muslimkana tixgelin iyo qadarinna u mudan yahay in meel laga dhacan ay xaraam u tahay kadib buu wuxuu yidhi alaa falyubaliq shaahidu lgaa'iba qofkii joogay imaqlaya u ka maqan gaarsii alaa laa tarjiu laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin gadaashay kuwa ficil gaalo sameeya ha noqonina oo gaal baa muslim inuu dila lagu ogaayey idinku idinkoo muslim sheeganaya qoorta isgoynaya ama magac qabiil iyo reero qabiil dagaal isu gooya ama qadiyad koox koox idiin dhex martay isu gooya ama magac ururo iyo qabiilo diineed wataw isu gooya qaabkaa doonaysaanba sameeye laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin xadiidka shanaad innaga ibn mascuud wey radi allahu canhu ardaahu isna bukaariy muslim baa wariy wuxuu leeya laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa biixdaa alaain dhiigga qofka muslimkaa ah ma banaana saddex sababood maahani wuxuu yihi annafsu binafs naf buu dilay waana looga qisaasayaa qofki qisaas baa loo dilay taa waa loo geliya wathayibu zani qof isagoo horay usoo guursaday zinaystay oo markaa la rajminayana way banaantay laakiin inuu qofkan wax dilayna waa inay sugnaataa oo waصfigii النفس بالنفس waa inuu muطaabaqeeyaa في ظaahir الشharc الhayiب الزاnيna waa inay ظaahir الشharci aحkaamteedii shuruuطeedii la helaa والمفاriq لdiinihi الtaariku للجamاعة riwayad qaarkood والtaariku لdiinihi الmفاariqu للجamاعة qofka diinta ka tegay ee gaaloobay ee ridoobayna isna waa la dili karaa man badla diinahu faqtuluu xadiidkii hay oo kaleeto intaa saddexdaa keliya xadiidka ibn mascuud daahirkiisu wuxuu leeyahay saddexdaasaa qofka muslimka ah lagu dili karaa way jiraan riwaayad iyo axaadiis iyo nusuus xaalado kala ku daray culimmadu qaar qaybtan inay soo geliyaan haba isku dayaane xadiidka lixaadi waa cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma wa ee imaamu lbukhaari fi saxiixihi uu ku warinayo nabigu alay slam wuxuu laa yazaalu rajulu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraaman qofku ma ka harayo oo kama zuulayo inuu diintiisii iyo duruqdii khayrka dalabkooda waasac tahay una fududahay tawfiiqda khayrka la waafajiyo inta uunan daadinin dhig xaraan dhig xaraama ah haddaad daadiso in badan abwaabta khayrka waa lagaa soo xiri diintii waasica ahaydna waa lagugu celiliyey walidalika ibn cumar xadiidka gadaashi wuxuu yihi sida bukhaari werinayo ina min waraqaati lumuuri alatii laa makhraja liman awqaca nafsahu fiiha safku dami alxaraami bigayri xilli waxyaabaha masaa'ibka iyo godadka waxaa kamida qofkii naftiisa ku ridaayay meeluu ka baxa uunan helin dhiig xaaraan oon xaraam ku hayna daadiso waa god isku riday oo meel aad uga baxda aan lahayn ibn cabaas iyo rag lamida ah waxay ku tageen tawbaba malaha qofkaasi oo tawbada ilahi subxaana watacaala aakhiro ninkan dembigii uu galay ee dhiigga daadiya marna laga dhaafi maayo aayaadka suuratlfurqaanna tanaa nasakday oo ka dambaysay idhahnoo madaniyaan waana masala mashhuura wey sidoo kale ibnu cumar waxay imaamu tirmidi iyo nasaa ka wariyeen oo sheekh naasirna uu saxiixinayaa lazawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli rajuli muslimi adduunyadoo dhan oo dunta baa ilaahay uga fud ka fudud agtiisa qof muslima inaad disho macnaa xaqdarra aad ku disho qof muslim oo xaqdarra lagu dilay baa ka culus adduunyadan oo dhan oo baaba'da marka intaad meel istaagta madfacaad tuurto oo intaasoo muslim oo abriyaa intuu ku habsada nag ay dhahaan waxna aan gelin waxna aan galabsanin laba mid dadkaa muslim ma aha miyaa hadday gaalo yihiin de gaal madfuca ku habsadeen marka hore uu gaal xadiidku kama hadlin laakiin muslim hadday yihiin lazawaalu dunya ahwanu cind allahi min qatli rajuli muslimin hal qof baa la yihi qowmkan dhan ee la halaa la baabiiyey ka hor iyaga hal midba hadday umkan la baabiinayo haddaadan u fiirsanin xabadaadi iyo warankaaga iyo fallaadaadu meeshay ku dhacayso ama aada kuwa ganta adoo u badan tahay tajribaduna tustay daniguna rajaxaya inay aada u suuragal tahay muslim inay baabiisaay dee nusuustan wixii kaa saari lahaa ee adiga beriga kaa dhigi lahaa baad u baahan tahay waxaa ibn cabbaas laga wariy radi allahu canhu ardaahuma xadiid imaam lbayhaqi fi sunanihi uu ku wariyey sheekh naasirna silsila saxiixa uu ku keenay ibn cabbaas wuxuu leeyay nabigu alay sla nadara yawma ila lkacbati maalin buu kacbada fiiriyey faqaala marxaban biki min beytin soo dhawow buu yidhi guri gurig gurigan dhismahaaga kacbada maa acdamaki wacdama xurmatik alla weynidaa xurmadaaduna weynaa buuri walalmu'minu acdamu xurmatan cinda allahi minka muminkaana ilaahay agtiisa adiga kaasii sharaf badan oo kaasii xurmo badan in allaha xarama minki waaxidatan waxarama min almu'mini halaaan ilahay adiga mid buu kaa xaaraantinimeeyey muminkana saddex buu ka xaaraantinimeeyey damuhu wa maaluhu wa an yudana bihi dana suu dhiiggiisa waa xaraam maalkiisana waa xaraam in mala xun bilad lagu tuhmo oon wax sabab a ah lahaynoo kana iska calaamadee kana saa iska dheh kana saasuu iska yahay waxaan wej sharci iyo ihbaatkeedii lahayn lagu tuhmana waa diiday innaga hadda tuhmadaa dhiigga banaysa iyadii lafteedii xaraamta ahayd bilaa daliil markay tahay baa xaraan kale sii banaysa waayo macaasidu macaasi bay gaarsiisaan hadda dadkeenna waad la yaabi lahaydeen ninka intuu taga kacbada wasakheeya ama kacbadaba dumiya laakiin kacbadoo la dumiya waxaa ka dembi badan qof muslim oo dulmi xaqdaraa lagu dilaa ka dembi badan inaad madfac intaad qaadatay iyo minjaniiq sidii xajaaj sameeyey aad kacbada ku shiishtood ku hogaamisood digaha ka dhigtaay ama aadan uga aabayeelin markaad tuurayso qof muslimood ku shiishtay oo beri oo macsuuma ah, ama aadan uga aabayeelin baa ka dembi weyn rabbi agtiisa subxaana wa tacaala haddaad hadda laba yaabi lahaydeen oo madfuc hadduu kacbadaba ku dhici kara maxaa loo tuuri ay dadku dhihi lahaayeen waa inay yidhahdaan muslim beri ah hadduu ku dhici kara maxaa loo tuuri inta laga ilaalin karo waxaa ibn cabaas kaloo laga wariyey sida imaamu ibnu waajah nasaa tirmidi wariye sheekh naasirna uu saxiixiyey wuxuu i yajiu lmaqtuulu bilqaatili ywma alqiyaama qofkii wax dilay isagoo fooda la haysto naasiyatuhu warasuhu biyadih madaxa iyo foodaba ninkii aad dishay oo gacanta kugu haysto oo ku jiidayaa ku keenaya qiyaamada markaasuu wuxuu leeyahay awdaajuhu tashhabu daman ninkiina nabarka ku dishay dhiiggii baa ka daadanaya oo burqanaya markaasu waa ya rabbi sal haadaa fima qatalanii kan wuxuu igu dilay ii weydii xataa yudniyahu min alcarsh ilaa carshiga ilahi agtiisa uu keeno intaasuu ku celcelinaya yaa rabbi sal haadaa fii ma qatalani ilaahu kan ii weydii wuxuu igu dilay daba qofkaad isaga tuurtay ama tuhmadaad isaga dishay ama aadan ugaba aabayeelin ama ficilada kooxaha iyo qabyaalada qabaailka isaystaaad isaga dishay qiyaamada gafooduu ku soo qaban markaasuu i rabbi sal haadaa fima qatalani wuxuu igu dilay ii weydii waa inuu qofku mawqif kaa xaadirsado oo ku talagala qofkani sawma dhici karta intuu qiyaamada fooda ku soo qabsado oo carshiga ku agkeena rabbi ii weydii kan wuxuu ii dilay inuu yihahdo haddiise maalinkaasoo la qaawan yahay qoraxina madaxa u dhowdahay waxaa muuqdana imaa ilaa janna wa imaa ilaa naar inay tahay lagu keeno fajazauhu jahanamuna kuu taalo waxaad filayso wax lagu fududaan kara masaail kale oo kaleeta ma aha xadiidka tobnaad ibn mascuud radi allahu canhu macnahaasoo kalea laga wariyey markaasu wuxuu leey nabiga wuxuu yihi yajiu rajulu aakhidan biyadi rajul nin baa iman doona nin gacanta jiidaya oo leh yaa rabbi fi hada fima qatalanii yaa rabbi hada qatalanii rabbi kanaa i dilay ilahay buu wuxuu buu yihi lima qataltahu wala maxaa u dishay su-aashii nabigii ninkii hore uu lahaa nabigu sheegay sal hada fima qatalani ilaahay baa dhihi doonaa lima qataltahu waryaa maxaa u dishay fayaqulu litakuna alcizatu laka cizada adu inaad yeelato baanu dilay ilahi wuxuu yihi fainahaa li inaa iska leh ninkaasi waa nin xaq wax ku dilay oo ninka uu dilay in la dilu mudnaa waana ninka sharcigu xukumay dhiiggiisu inuu banaan yahay nin kalaa ninkeeda ayuu yidhi fayaqulu ina hada qatalanii ilaahay kanaa i dilay anigana ilahay baa dhihi lima qataltahu war maxaa u dishay fayaqulu litakuna alcizau lifulani hebel baan difaacayay ama urur hebel baan difaacayay ama reer hebel qabiilkii baan difaacayay ama qolyo waxyaaba ay dhoobdhoobteen oo magac urur ama dawladeed ka dhigteen baan u dagaalamayay markaan qofkan muslimkaa ah dilayay ilahay baa marka wuxuu ohanayaa buu yihi inahaa laysat lifulanin fayabuu biimi dembigiis dhan baa laga qaaday dushaa laga saari meeshaad cizada ka raadinayso intaadan qof dhiiggiisa daadinin mawqifkaa inaad sawirata way mawqif sahlan maaha innaga laakiin waxay noqota nasiib darro ah dhiiga qofka muslimkii banooni lagu dheero lagu ciyaaro o kale hadduu noqdo walaa ku nasiibsan ninkaa bacda wata waxa uu wataan rabnaa ee ku nasiibsan amaana ku nasiibsan hadday noqoto si wax lagu toog baranayo ama ay noqoto ruwa sidee seed wax leedahay walaa hus walla aan kaa takhalusi walla intaan ku dilin laba iskaa weydiinaynin horena waa jirtay haddana waa jirtaa magac qabiilna way ku jirtay magac diineedna way ku jirtaa masaladaasi in badan oo makas ahi eh, hadday mawqifkaa in la istaagayo ay sawiran lahaayeen dad badan oo muslima si fudud iigooda laguma daadiya kumana dhinteen xadiidkaas imaamu nasaa-i baa wariyey sheekh naasirna fisir sida saxiixu ku sheegay waxaa kaloo abi saciid abu hureyre laga wariyey nabigu alay slam inuu yihi law ana ahla الsamaai walardi ishtarakuu fii dami muminin lakabahum llahu caza wajala fi nnaari hadday malaaigta cirka joogta iyo inta dhulka ku nool oo dhan hal mu'mina dhiiggii wadaagaan xaq xaqdaro ah dhammaantood ilahay naar buu wada gelin lahaa xadiidka imaam tirmidi waa wariye sheekh naasirna waa saxiix haddaba ahlu samaai wa ahlu lardi hal qof haddii loo cadaabayo adugu haddaa tobanaan disha ka hora haddiise keliga aad disho cadaabkii intaa ku dhici lahaadna waad sugaysaa soo maaha masalan marka khawaalig waxaan rabaa inaan idhaahdo dimaada muslimiintu markii ta'wiilka lagu banaysanayaaye qadiyad badan in laga fiirsada u baahan wey masalada ta'wiilka dib baan uga hadli doonaan u tilmaami doonaan xadiidka labiyo tobnaad cibaadata bn saamid radi allahu anhu anhu anhu ardaa ba wuxuu nabiga ka wariyey sala allahu alayh wasalam laa yazaalu lmu'minu mucanaqan saalixan maa lam yusib daman xaraaman faida asaaba daman xaraaman ballaxa ama balaxa labada riwaayana waa la wariyaa imaam abu daud ba weriye shekh naasirna waa wuxuu leeyahy qofka mu'minkiihi inuu qof fasiix fudud oo saalix a yahay kama harayo utuuban intuuna dhiig xaaraana daadinin maalinkuu dhiig xaaraana daadiyana salaaxii iyo sahalkii uu shariixunku ugu hogaansami jiray iyo fudaydkii waa ka zuulaya waa ka tegaya hidaayada tawfiiqdii baa wax badan ka lumaya waxaa kaloo mucayad abi sufyaan uu nabiga ka wariyey sal allahu alayh wasalam xadid abu daawud iyo ayrkii wariya sheekh naasirna silsila saxiixa ku sheegay kulu dambin casa allahu an yakfirah ila rajula yamuutu mushrikan aw yaqtulu muminan dembi kastaba ilahay inuu kuu dhaafun baa laga yaabaa marka laba laga reebo qof gaalnimo ku dhinta ilahay u dhaafi maayo qofkii qof muslima xaqdarre ku dilayna ilahay u dhaafi maayo inta kao dhamin lagu dhaafo salaatuku soonlaimu jihaad gal wax walba samee muslim xaqdarra lagu dilay dembigeeda ilaahay ma dhaafo subxaana watacaala haddaan la dhaafinna maxaa abaal ah fajazaahu jahanamu khaalida fiiha waadiba allahu alayhi walacanahu acadda lahu cadaaban cadiim baadaba taalla marka ma habboon tahay qofka muslimka ah miyay u habboon tahay inuu mawqifka sidaasa waxay ka dhalanayso isagoon wax iska hubsanin uu ku fududaado inuu ku fududaado waa loo hadlay waa loo sheekeeyey qolyihii dabagalka arintaa keenay baa la yihi imaaradaa amarkaa soo bixisay adu shaqo kale ma taqaanin limana ma weydiin kartid qaybta khaarijintaa tahay markii lagu yihahda qofkan khaarijina lima ma dhihi karti adigu adiga lima kuma banaana o hadda adiga qof mukalaf oo aakhare keligii rabbi xisaabin baa tahay oo ilahay waxaa kamid tahay kuwa ilaahay leeyahay walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala maratin walaa taziru waasiratu wisra ukra wataquu yawma laa tajzi nafsu can nafsin shaya aniga nin baa idiray ilahay qur-aanka soo kuma sheegin qolyo dambi galay oole waa nala soo diray annaga ina aطacnaa saadatana wa kubara'ana fadaluuna sabiila qofka muuminkiii aale inuu noqdo camalkanuu samaynayo xurmadiisa iyo xalaashiisa aan kala aqoonin aan weydiinaynin sida warankii u ganmayo dhagala ma banaana saa darteed anigu qaybta khaalijintaan ahay si lagu soo xaqiijiyeyna iima taallo ninkan inuu xalaal iyo xaaraan yahayna iima taallo aniga keliya amar baa la isiiyaa qofkaa la ii tilmaamaa goobtaan ka hela masjid iyo banaankii meeshaan ku helaba waan iska dili diinahaan ma banaana markii qofka dil lagu yidhaahdo waa in wejka sharciga dhiiggiisu ku banaanaaday aad ogaan karto waa inaad weydiisaa haddaad iska gamantaay ku talagal kulu dambin casa allahu an yakfira ila rajula yamuutu mushrikan aw yaqtulu muminan qof muminoo la dilay laysuma dambi dhaafo waxaa kaloo cubaadat bni saamit laga wariyey xadiid imaamu abu daawud iyo diya weri sunankiisa adiya lmaqdisna fi lmukhtaara ku wariyay sheekh naasirna saxiixiyey man qatala mumina faktabata biqatlihi lam yaqbal illaahu minhu sarfan walaa cadlan qofkii qof muumina dila xaqdarra ku dila kuna faana dilkiisaoo wax weyn inuu sameeyey isku kamanayaay ilaahay waajib iyo sunna midna ka aqbali maayo weligaaba soona tuko sunnana laga aqbali maayo waajibna laga aqbali maayo maxaad ku mudatay qof muuminad xaqdarra ku dishay waadna isla sii qumantahoo waa isla saxan tahay soo nasiib darro maaha hadaba qofka hadduu dadka muslimka ah iska laayo qof jaahila oon garanaynin mawaaqicda damku uu xalaasha noqonaye qaacidada kulligee cismada laga soo reebaya aan garanaynin haddiise ay noqoto ina atacnaa saadatana wa kubara'ana namaadijta tusaalayaasha baad ka arki doontaan iyo kuwii atacnaa saadatanaa yidhi culimmadu xukunkay ka gaareen iyo ereyada yidhaahdeen iyagoo rag saa wax ku dilay asmaaihim culamada muslimiinta salafku ay lacnadayaan lacnat llahi calaa fulanin laleeyahay waayo hebel buu warkiisa iska cadayn markaasuu dimac macsuumaa daadiyey markay tabi masaladu masale fudud ma aha muwaatinta dimaada markay timaadee shaaikada ahna inuu qof walba iska ordo iska yihaahda maaha arrin haboon ma aha waxaa kaloo laga wariyey abi bakr radi allahu canhu ardaahu in nabigan u yihi sala allahu alayh ali wasalam ida ltaqa lmuslimaani bisayfayhima laba muslima hadday seefihi iskala hor yimaadaan faqatala axaduhumaa saaxiba midkood midka kala dilo falqaatilu walmaqtuulu fi naari labadaba ahlu naar iska dhe kooxihii wadaadada ahaabaa hadda la kala keri layahay sooma qabaailkiina waa la kala keri layahay nin ba waxaa layihi soomaaliyadu qabiil bay ku duulayeen salaadii baa qabato markaasuu weysaysto wua tukan buu yihi nin ku yiri hebel muslim baa duulaan ku tahaye maxay tahay salaadaa tukan muxuu walaga tag rag baan culowina rabbi maanaan culoobin rabbi maanaan culoobina rag baan culowin waa qirsan yahay kuwa ku socda muslina yihiin inuu soo laayana uu raba marka hadday islaayaan falqaatilu walmaqtulu fi naari buu nabigu ala sl nabigaa xukumay markaasaa waxaa la yidhi hada alqaatilu famaa baalu lmaqtuuli kan waa kii wax dilay kan la dilay maxaa naar geliyey wuxu inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi isaga laftiisu bari isma lahayn adishid buu lahaaye waa lagala horreeyey marka labadooda waa isku xukuno laba nin oo fitnaysan oo aafaysan bay ahaayeen xadiid kale usamata bni zaydin radi allahu anhu arda usamat bn zayd radi allahu canhuma ardaahuma xadiidkiisi wey wuxuu yihi nabiga alay slam meel xuraqa la yidhahduu noo diray qoladii baan waa berigii dhawaagaanu weeraray oo markaasaanu jabinay nin baan gaaray aniga nin reer ansaareedahabaa nin baan gaarnay aad u dagaalamay bu ninkaasi markaan soo kor istaagnay buu ashahaatay laa ilaaha ila allah buu yiri ansaarigii gacantuu dib u qabtay seeftiisuu ku dhufa lahaa buu dib u hakiyey aniguna waran aan watay baan ku dhuftay wy ilaa aan dilay nabigaa warkii gaadhay sal la slam markaan soo noqonay markaasuu yaa usaamatu aqataltahu bacda bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah ma ninkii markuu islaamay kadib baad dishay waxaa ili bu yidhi ufiirso ninkan dagaal buu ku jiray dadkiina waa laayay nimbahaloo khatar u ah markii seeftu kor taagan tahay buu ashahaatay usaama wuu tawiishaday dhiiggiisunu banaan wuxuu yidhi kaana mutacawidan inuu ku magangaluu rabay maasha daacad maahayn inuu ku kudhaxsaduu rabay oo seefta dul saaran buu arkay na wuxuu leeyahy famaa zaala yukariruhaa nabigu wuxuu leeyahay buu yihi aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah markuu laa ilaaha ila allah yidi kadib baad dishay sow maaha riwaayadka faahfaahiye qaar waxay yidhahdeen kayfa tasmacu bilaa ilaaha idaa jaat yawma alqiyaama markay shahaadadii tawxiidku qiyaamada ay kugu dhegto qoorta xaggeed geliseed yeli xaggeed ka bixi riwaayadka qaarkood markuu yidhi qalbigiisa kuma jirina uu tacawudayay nabi wuxuu yihi hallaa shaqaqta can qalbi qalbigiisa maadaa dilaaciye oo arkay qaraa-inta meesha taalla dagaal baa lagu jiray ninkii waa gaal dadkii waa dhameeyey seef baa dul saaran qaraa-in baa taalla usaamana waa muta-awilo qaraa-intaa iyo astaamahaasi waxay u tuseen ninkan shahaadadii islaan iyo daacad kama ahe ninkii dadka dhameeyey inu baxsado buu rabaa nin waa ninkii bahalkaa dadka laayay nabigu laakiin alayh salaatu wasalaam usaama waa ku adkeeyey dadka saxaabada qaar kamida ah dagaaladii dambe muslimiintu ay isleeyiin markay yimaadaan usaamay fiirsan jireen oo dagaalkan baa wallaahi laa uqaatilu xataa yuqaatila dulbatiin ilaa ninkaa uu dagaalamo la inaana dagaalamayn ninkaa wixii qabsaday wixii u cadaaday isaga meeshu maru marmari halka waxaa loogu adkaynayay mutaawil buu ahaa usaama laakiin mutaawil baan ahay cudurdaarkuna waa meeshiisa falkaagu inuu khata yahay tawiilkaaguna uusan saxayn in naska sharciga cadayna masale kala way masalada intaa kasii weyneed ka garan halkaa waxaa weeye inaadan ku degdegin qofka islaamka dhiiggiisa inaadan ku degdegin wax kastoo marka adugu aada istusto aada isku qanciso aada xagga ka fiiriso ama waxoogay intaasoo taqriir iyo ribooda soo gudbiyaba haddana baabkaa baab la fududaysta maaha qaraainkii waxay noqon hebel buu la socday hebel buu shaha la cabay hebel buu meesha ugu galay laakiin laga yaaba ka fogon uma haysin tuuga khaainka xalaal wey dhiiggiisu wey waxaa kaloo laga wariyey xadiid faahfaahsan oo qisada u dhow oo qisada usaama ah xadiid baa faahfaahiyey jund ibn cabdillahi albajali radia allahu canhu arda riwaayada hore waa saxiixeynka ba wuxuu leeyahay rasuulku ciidan buu gaalo mushrikiina u diray ciidankii bay la kulmeen nin mushrikiinta wuxuu ahaa mar kasta uu nin muslima soo maago soo aado uu ka takhalusi jiray dhag ninkii waa yaallaa nin muslimiinta kamid a ah, baa isagoo ishalmaansano meel kusii jeeda gaaday waxaana ku sheekaysan jiray usaamata bni zayd inuu yahay markuu seeftii saa ugu baaciye arkay ninkiina kor saaran tahay yui laa ilaaha ila allah kama joojina markaasuu dilay nabiga loo sheega loo soo bishaareeyey ninkiina wuu soo bishaareeyey ninkii khatarta cadowga ah khatarta waa la dilay oo saas duyiba xataa laga raaciyey nabiga markii loo sheegay markaasuu weydiiyey usaam u yeeray wuxuu yihi ma dishay markaasuu yihi haa rasuulka ilaahay muslimiintu awjaca fi lmuslimiina waqatala fulana wa fulana muslimiinta waa xaruji waa ninkii hebel dilay hebel dilay hebel dilay hebel dilay so mawqifkaa qofku aada isu siin kara maaha wainii xamaltu calayhi aniguna waan weeraray falamaa ra'a sayfa qaala laa ilaaha ila allah markuu seeftii arkay bu ashahatay nabigu wuxuu ku celiyey aqatalta uma dishay markaasuu yihi ha qaala fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allahu idaa jaat yawma alqiyaama laa ilaha illahu seediyeedi qiyaamada markay timaado waa lagu haystaa qiyaamada marka lagugu dhegay seediyeedi wuxuu yihi qaala ya rasuul allah istakfir lii rasuulka ilahi dambi dhaaf ii weydiy waa arkay waa qiray kusaaminu qaldamay ilahay dambi dhaafiyo ii weydiiy nabigu haa iyo maya ma dhihine uu ku celiyay wuxu ui wakayfa tasnacu bilaa ilaha ila allahu idaa jaat yawma alqiyaama laa ilah markay qiyaamada ku qabsata xaggeed geel markaasuu wuxuu yihi nabigu ku celcelinaya intaa kama badinin usaamo wuxuu yihi waxaan jeclaystay waagaa inta maalintaa inaan kadib islaamo inta hor aan gaal ahaa inaan gaal ahaada ka hor intaan kadib islaamo markaa kadib alislaamu yahdimu maa kaana qabla islaamnimada wixii hore o dhan laygu dhaafaan jeclaystay buy alla maxaad hore u soo islaamto hadda kadib u islaami weyday baan is buy halkaa waxaa gaarsiiyey waa ninkii nabigu jeclaa sal slam usaama xibu rasuulilahi wabnu xibi baa la dhihi jiray meelaha qaarkood yaa nabiga ku dhiiran kara inuu su-aal weydiiyo usaamaha waa kii la dhihi jiray laakiin ninkan waa qaaidkii ciidankii iyo waan jeclahay iyo waxyaabaha qalada markuu sameeyo in looga aamuso madaxa loogu saraaxo ususha sharciga kamid ah nabiguna ma aqoon sal slam xaqa iyo cadaaladu qof hebel ma taqaan qofkii markii waxyaaban oo kaleeto weliba dam iyo dhiig weya qof musliba waxaas ina shabaha xadiidkii birdad bin aswad radia allahu canhu ardaa wuxuu rasuulka ilaahay ka waran in laqiitu rajula min alkufaari faqaatalanii gaal haddaan isu nimaano ila dagaalamo fadaraba ixdaa yadaya bisayf faqaacahaa oo labada gacmood mid saafi iga jara jag iga siiyo waa gaal ila dagaalamo gacan buu gooy kadib uma naada minii bishajaratin geedna uu igaga cararo u yidhaha aslamtu lilah waan islaamay afa aktuluhu ya rasuul lah bacda an qaalahaa waan islaamay isagoo kadib ma dili karaa markaasuu nabig ala sl slam laa taqtuluha dilin markaasu waa rasuulka ilaahi inahu qad qaaca yadi ninka gacantu igooyey dhiiggii ba iga daanay gacantaydi waa eber kadib bu warkasaa yihi afa aktulhu ma dilaa wuxuu laa taqtul dilin agtiisa ha marin fain qataltahu fainahu bimanzilatika qabla an taqtula haddaad disho saw muslim macsuumu dama saad markii intaadan dilin adu ahayd buu yahay wainaka bimanzilatihi qabla an yaquula kalimatahu alatii qaala isaguna wuxuu joogaa booskii adna waxaa tegi booskii isagu uu joogay intuusan ereyga dhihin gaalkan intuusan islaamin dhiiggiisa xalaal baa soo ma bdaadna intuusan qof muslima dilin dhiiggiisu macsuum bu ahaa markuu ashahatay dhiiggiisu waa macsuum haddaad disho nin nin dilay oo dhiiggiisu xalaal yaho qisaas mudan baa tahay ninka isagoo mutaawiil ah waxaa wilanaya inuu qisaas mudan karana meeshaa waad ka garata la qisaasi karo la dili karo aniga mutaawiil baan ahay ee kaa ulama jeedinayo mar walba qisaasta iyo qofkaad dishay dhiiggiisii kaa badbaadin mayso waxaa kaloo xadiikaasina waa xadii buhaari muslim wariyeen waxa uu imaamu axmed iyo nasaa-i fi kubra ku wariyeen sanadkiisuna saxiix yahay cuqbata bni malikin ilaythi radi allahu canhu ardaa baa nabigu ciidan buu diray bu yidhi dad bay weerareen oo nin baa nin a nin baa cararay oo baxsaday nin baa cayrsaday ninkii farfakaday nin baa cayrsaday markaasuu wuxuu yihi seefkuuna la daba ninkii wuxuu yhi war nin nin muslimaan ah dheg uma dhigine ninkiibuu dilay de gaalaa la soo weeraray gaaluu ka dhex cararay waad cayrsatay see bal la daboorade muslim baan ahay buu ku yihi kama dhegaysanine gaal isqarinaya weeye kama kama aqbalina wuu dilay waa mutaawil waa tawiil buu samaystay kabarkii baa nabiga loo soo sheegay sal ly slam wuxuu yihi faqaala nabiyu qawla shadiida hadal adag buu nabigu yihi ninkii baa warkii gaahay nabigu haddaba taagan oo khudbaynaya buu ninka yimid wuxuu yihi wallahi ya nabiy allahi maa qaala aladii qaala ilaa tacawuda min alqatl ilaah baa ku dhaartay rasuulka ilaahiyow wuxuu yihi dil muu kaga cararaya daacad kama hayn ninka waa dhaartay nabigu waa kasii jeestay sal ala slam ninkiibaa haddana ku celiyey nabigu waa kasii jeedsaday ninkiiba haddana ku celiya mar saddexaad nabigoo wejigiisa ay caro iyo murugo ka muuqataa soo jeedsaday wuxuu hi in allaha abaa calaya ilaahay inuu ka tawbad aqbala waa iga diiday fii man qatala muminan qofka qof mumina dila alaaa maraat saddex jeer bu nabigu ku celiyay saddex saddeeed way ilaahay iga diid ilaahay iga diid ilaahay iga diid qof mumin dila inuu ka tawbad aqbalo masaladu masalanta ninka sadalkaa lagu leeyahay waa nin gaal muslim ahaa oo gaalo lala dagaalamayay oo gaal ahaan u cararay oo gaal ahaan u cayrsaday oo muslim baanahay ku yiri oo dilay oo been u haystay muxuu uhaystay muslimnimadun ay been kii ogaa kan muslim dilay muslim yahayn oo muslimnimo ku ogaan oo wax cadow ku dilay ayna jirin maxaa umalaynaysaa marka in allaha abaa calaya fii man qatala mumina mala janno ka raadinayso baa laga yaaba xadidka imaamu axmed iyo nasaa bay ku wariyeen imam craaqi fi amani uu ku saxiixiyey dahabna calaa sharti muslim iyo fi kabair sheekh naasirna silsila sai ku sheegay daliilka ugu dambeeya waan ku dheerayaan umalaynay wa xadiiu cabdillahi bn radi allahu anhu ardaa radi allahu canhu ardaa wuxuu yihi nabigu alayh salaam wuxuuna yihi laysa min nafsin tuqtalu ulman ila kana cala bni aadama alwala kiflu min damiha liannahu sana alqatla awala buaari muslim baa wariyey qof kastaoo bini aadam oo dulmi lagu dilo ibni aadamkii watlu calayhim nabaa bnay aadama qur-aanka lagu sheegay ee hore dembiga dhiiggaas qayb buu ku leeyahay waayo isagaa bilaabay waa sharciga man sana sunatan xasanatan falahu ajruha wa man camila biha min bacdi waman sana sunatan sayiatan wey qur-aankuna sheegay waman yashfac shafaacatan sayiatan yakun lahu kiflu minha haddaad adigu meel iyo maqaam iyo zaman bilowdo oo dadka dhiiri in qof dulmi lagu dilana dariiqiisa aada jidayso qof kastaoo sidii lagu dila dembiga qayb baad ku leedahay xaarba waxaa la yidhi meelaha qaarkood waxaa jiri jiray meel qofka la miisaamo isbaarada miisaanka ma jiri jirta yurubba waxaa laygu tusay inuu cadaab adduun ka muuqdo oo nolol xumo adduun ka muuqato oo la yidhi ninkii bilaabay miisaanka waaka waa kana isagoo rag la fadhiyo shaacbay dhowr maalmood baan fiirinayayo ninkaa markaad aragto nin adduunka cadaab kusoo cadaab adduunka ku cadaaban u yahi waad garan rifrifan oo diirdiiran oo busaarada ka muuqata aada la yaabi oo bishintu qalalan tahay oo indhuhu ay soo goteen oo wejigiisa aada moodeysa inuusan muddo dheer xataa wax kareen iyo sariida marinin timuhu kasii buubayaan waxaan alaha kan cadaabka dadka waa ka muuqdaa dadkii muslimka ahaa iyo wuxuu jiday baashiina way jirtay waaga arin tusayo uu miisaanku u socday markaasa waxaa i miisaankii socdana usheegay dembiga uu qayb ku leehay lianna awalu man sanahaa intaas haddaan nusuusta kaga qabto muhiimada aan ka dawada leeya waxaa weeye inaad ogaato dhiigga muslimku ma fududa mana la sahlan karo qof walibana inuu isaga fududaado oo isaga gacan dhiiranaadaaye wax haboon maaha kadib waxaan insha allah taala ka hadli doonaa warka aan soo gabagabeeye laba mas'ale aan kusoo gabagabeeyo marka koobaad tusaalayaasha aan ka hadli doonaay waa afar tusaale tusaalaha koobaad yawmu karbala wa maqtal xusein ibn cali radi allahu canhu qaabkay u dhacday iyo wejkii ta'wiilki iyo fasaadkii ay dhalisay waan ka hadli doonaa iyo culimada aqwaashoodii waxaan ka hadli doonaa yawm lxara ee madiine ka dhacay isla imaaradii yaziid ibni mucaawiya ahayd iyadana sidii la isugu dariishan jiray iyo abaabulkii labada dhinac ay galeen iyo murannadii ragga dhex mari jiray iyo dadkii u qiiraysnaa dagaalkaas iyo kan iyo ka horeba mawqifkii ahlulcilmi waalbasiirati fi ddiini ay ka istaageenna iyana waa sheegi doonaa waxaan ka hadli doonaa qitaalu cabdillahi bnu zubayr iyo maktalkiisii kacbada intii madaafiicda lagu weeraray la burburiyey qisada ta'wiilka la isku banaystayna iyadana waan ka hadli doonaa waxaa kaloo ka hadli doonaa fitnat lqura iyo waxaa loo yaqaana qisat ibn lashcar iyo qisadii xajaaj ibn yuusuf iyana waa ka hadli doonaa ee la yidhahda boqol kun oo muslimiina dagaalkaa ku dhimatay saddex bilood buu maalihii beriye laysku isku waaberiisan jiray marar qaarkood gabalka la isu dhici jiray sida gaar ahaan waqacda diinuljamaajim la yidhaahdo ee adka caanku ahayd iyo waxay culimmadu ka yidhaahdeen iyo wixii laysu dariishanayay iyo qaabkii qoloba qolada kale kaarka cas ugu dhiibaysay iyo fataawadii isdhaafdhaafaysay natiijadii gabagabadii markay dhammaatay ee miisaanka la saaray wixii laga yiri inahaasaan ka hadli doonaa waxaan kusoo gabagabaynayaa caawa hadal ibnulqayim uu leeya raximah llahu tacaala oo dhiigga iyo ta'wiilka masalada ka hadlayna ku saabsan wuxuu ka hadlay wuxuu yidhi labu muwaqiciin waxaan leeyahy sawaaciq lmursala juska kooaad saddex boqol toddobaatan iyo sagaal tawiilka khatarta weliha markuu ka hadlayay oo qofku waxaan inuu diin ka dhigto wuxuu yihi wamin jinaayaati tawiili ma waqaca fi lslaami min alxawaadii bacda mawti rasuuli lahi sal slam ilaa yawmina hada bal fi xayaatihi sal allahu alayh ali wasalam hataa xumusha nabiga dhacday dhibaatooyinka tawiilku u geystay iyo nin qiil la ordayaaye qiil la orodku fa ina khaalida bna lwaliid qatala bani judaymata bitawiil wuu tawiishaday waxay ula muuqatay diin ahaan dhiigooda inay u banaan yahay nabiguna waa ka tabaru'ay buu yihi sal sla min sunci wa qaala allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalidun ko waman cazakata man manacaha min alcarabi bacda mawtihi sal l slam bitawiili waxayna yidhaahdeen inamaa qaala allahu lirasuulihi khud min amwaalihim sadaqata tuطahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum taana nabigay gaar ku tahay bay yidhahdeen zakadii la diiday iyo dhiiggii daatay ta'wiil baa sabab u ahaa wuxuu yihi uma jarat fit jarat alfitnatu alatii jarat fii qatli cuhmaana bitawiil cuhmaan dhiiggiisa markii la daadinayeyna ta'wiil baa keenay walam yazali tawiilu yaakudu ma akadahu xataa qutila bihi cuhmaan ilaa cuhmaan dhiiggiisa laga takhalusay kadib uu ziyaaday buu sii batay xataa qutila bihi bayna caliyin wa mucaawiyata bisifiin sabciina alfa aw akara min almuslimiin ilaa cali iyo mucaawiya dhexdooda toddobaatan kun ama ka badan oo muslimiina ay ku dhinteen wa qutila ahlu lxarati bitawiili ywm lxara madiina ka hadli doona tawiil baa lagu dilay wa qutila ywm ljamali bitawiili man qutila ywm ljamalna tawiil baa lagu laayay uma kaana qatlu bni zubayri wanasbu lmanjamanjaniiqi cala lbeyti bitaawiil kacbada waxaa lagu burburiyey masuer lagu dilay taawiil buha uma kaanat fitnat min alashcathi wa qutila man qutila min almuslimiina bidiiri ljamaajimi bitaawiili taawiil la banaysanayo oo lala qaylbaxayo baana diiruljamaajim dadka lagu laayay kadib intaasoo dhan baa timid buu yihi mar labaad iclaam lmuwaqiin juska laba boqol konton iyo ko wuxuu ku leeyahay faman ladii araaqa dimaaa bani judaymata waqad aslamuu hayra taawiil dadkan islaame reer beri jideeme dhiigooda maxaa daadiyey wey waa ta'wiil iyo nimay la noqotay inay banaan tahay wy xataa rafaca rasuul lahi sal slam yadayhi watabaraa ila llahi min ficli mutaawili biqatlihim ninka layntooda tawiilshaday uu ka beri noqday wama ladii awjaba taahura saxaabati wama ladii safaka dama amiiri muminiina cuhmaan ibni cafaan ulman wacudwaana maxaa daadiyey oon taawiil ahayn dhiigga cali maxaa daadiyey wabnihi lxuseyni wa beytihi hayra tawiil aan ahayn dhiiggii camaar ibni yaasir sifiin maxaa daadiyey oon tawiil ahayn ibnu zubayr dhiiggiis iyo xujr ibni cadiy iyo saciid ibnu jubayr maxaa daadiyey wagayrahum min saadaati ummati hayra tawiil dimaa carab fi fitnata abi muslimin maxaa loogu doxaa daadiye oon hayra tawiil aan ahayn imaamu axmed maxaa loo ciqaabay ilaa khalqiga dhan cabaadeen oo qayliyeen oo rabbigood ay wada baryeen ilaah ka badbaadi laheen oon tawiil hayn imaamkii axmed ibni nasr alkhuzaaci maxaa dilay buu yihi iyo khalqi badan oo culamada sujuudda iyo xabsiyada ku laayay oon tawiil ahayn siyuufta tartaarka calaa diyaari ahli islaami maxaa ku saliday ayra tawiil wahal dakala aaifatu lilxaadi fi ahli xuruuri walitixaadi ilaa min baabi tawiil tawiilkaa unsawma aha waxa intaaba baabiiyey intaasaan kusoo gabagabeynaya caawa insha allah habeennama halkaa kasii wadi doona haddii alla yihaahdo waan ka bilaabi doonaa dawaabi ay muhiim tahay in la tixgeliyo marka mawduuca laga hadlayo ama la fahmayo halkaasaan caawa ku daynaya subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilah illa anta astaqfiruka waatubu